wadankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin mafi kale lawaa barbardhac iyo badin mafi kale lawaa qabiica xumaantiyo wax mideeya weeyaan Iceberg is way qof bilaa dhulkeena haqay isboortis weeye qof bilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waata bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waata sportis weye qof bilaa dhulkeena baaqay sportis weye qof bilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waataa bulshoy bulshoy bulshoy balanteen waataa dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalka k n n waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur oo xilligan oo kala dhagaysataan markale mar kale ismaqal wanaagsan waa isniin labada bisha oktoobar sanadka labadakunsadeylabaatanka wararkan idinkugu soo gudbin doona maanta barnaamijka waxaa qeyb ka noqon doona real madrid oo xidig muhiim ah ka dhex qaadaysa kooxaha manchester united iyo chelsea bluis oo caawa kulanka toddobaad ee horyaalka brimer leaga la ciyaari doonta naadiga fulham waxaa kaloo maqli doontaan liverpool waxay ka hadashay qarshadii xiriirka garsoorayaasha ee kulankii tottenham toddobaadkan ay wada ciyaareen maxay ka tiri barnaamijka ayaad ku maqli doontaan magalister ciyaaryahanka kooxda liverpool waxauu sheegay in tottenham ay kula ciyaartay liverpool labayo toban ciyaartooy waa kee ciyaaryahanka labayo tobanaad uu ka hadlayana waa soo qaadan doonaa juda blingham oo berbereeyey rikoor uu christiaano ronaldo horey u dhigay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa qodobadaas iyo ciyaaraha maanta laga ciyaari doono horyaalada kala duwan ayaa barnaamijka qayb ka ah intuu hawada ku jiro waxaa idinla socodsiinaysa dhegeystayaal mar kale duur wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku hormarno horyaalka seereyaga kulamada laga ciyaaray waxaa jirtay kulamo laga ciyaaray xalay horyaalka seere ee dalkaasi talyaaniga embol iyo balogna wada ciyaareen saddex gool iyo everna balogna ayaa ku badisay roma waa ay badisay oo laba gool iyo eber ayaa ku badisay kooxda kubadda cagta roma horyaalka seer ee si fiican maysan ku bilaaban oo macalin jose marinho kooxdiisii sanadkan waa ay ka taalaa kulamada ugu horeeya ee horyaalka seer eega waxay ku bilaabatay bandhig aan wanaagsaneyn balse xalay waa ay badisay naadiga roma oo kulamadii u dambeeyeyba roma shanta kulan u dambeysay laba kamida waa laga badiyey hal kulan barbardhacee gashay xalayna wadadii guulaha ayay dib ugu soo laabteen oo waa ay badiyeen iyagoo laba gool iyo eber ku badiyey kulamadaas ayaa laga ciyaaray atlanti juventusna barbardhacay galeen kooxda kubadda cagta juventus barbardhac eber iyo eber ayay la gashay naadiga atlanta juventus sanadkan horyaalkaasi horyaalka lagu magacaabo seeri eega talyaaniga booska afaraad ayay kaga jirtaa kooxda kubadda cagta juventus oo shanta kulan u dambeeyay saddex ee badisay halaa laga badiyey hal kulan oo xalayna bareejo oo eber ibr ayay gashay booska afraad ayayna ku jirtaa naadiga juventus oo toddoba kulan oo laga ciyaaray seeri eega waxay maaragtay badisay kulamo maaragtay inta ugu badan afar kulan ee badisay laba kulan barbardhace gashay hal guuldaroo kaliya ayaa soo gaartay kooxda kubadda cagta juventus habeenkii xalay ahaana barbardhac ayeyba gashay oo eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen naadiga atlanta waxaana jiro kulamo kaloo la ciyaari doona caawa horyaalkaasi talyaaniga torino ayaa qeybka oo ah caawa hal saac ciyaari doonto fiorentina ciyaareysa sasula ayaa sidoo kale ciyaareysa kulamadaas ayaana ka jira horyaalka seereega sanadkan xiisihiisuu leeyahay inter milan kaalinta koowaad ku jirto sideed iyo toban dhibcood haysataa booska labaad a c milan ku jirto iyana sideed iyo toban ay la haysataa oo labada milan sanadkan way isku haayaanba horyaalka maaragta liigaha waa horyaalka seere eega talyaaniga labada milan ayaa aada iskugu haya isku dhibco oo sideed toban iyo sideed toban dhibcood ay leeyihiin hal hal guul daraa soo gaartay lixlixdii kulan maarag todobada kulan oo la ciyaarana lix iyo lix ay badiyeen ilaa haatan labaduba kulamada soo ciyaareen todobada wax barbara maysan gelin marka waa isku dhibco labada milan naaboli oo abaartii soddon iyo saddexdii sano oo koob ama horyaal aanta sanadka hore soo afjirtay sanadkan booska saddexaad ayay ku jirtaa horyaalka seeri eega toddobada kulan ee ciyaartayna afar kamid ee badisay laba kulan barbardhacee gashay hal kulanna waa laga badiyay naadiga roma afar iyo toban dhibcood ayayna haysataa horyaalka talyaanigana sanadkan xaalkiisa halkaas ayuu marayaa roomo booska labiyo tobanaad ayay ku jirtaa horyaal ka seera eega talyaaniga tobabar jose murinaho iyo kooxdiisa kaalinta labiyo tobanaad ee horyaalkaasi ayay isla fadhiyaan labaduba oo roma sanadkani aad ay uga jajabantaa kulamadii ugu horeeyey waxaa isbedela kulamada dambena la arki doonee haddaan eegno horyaalka la laliigaha kulamo ayaa laga ciyaaray horyaalka laliigaha sanadkan real madrid ayaa soo laba kacleysay maadaama sanadkii hore horyaalka laga qaaday sanadka real madrid waxay u muuqataa inay dib usoo laba kacleysay atletico madrid ayaa sidoo kale aada u kacsan horyaalkaasi ee laliigaha marka la joogo real madrid kaalinta koowaad waxay ku haysaa koob iyo labaatan dhibcood barcelona labaad ee ku jirtaa labaatan dhibcood haysataa sideed kulna la ciyaaray jirona kooxda lagu magacaabo ayaa booska saddexaad ku jirto horyaalka maaragta laliigaha sbain xalay atletica madrid saddex gool iyo labo ayay kadis kaga badisay oo mar kale ayay guul gaartay naadiga atletica madrid saddexdii kulanoo lasoo dhaafay atletico saddexduba waa ay badisay oo wax laga qaban kara maleh shanta kulan ee udambeysay atletica madrid ay ciyaartay kaliya hal kulan ayaa laga badiyey afarta kale waa ay badisay oo kulankii lasoo dhaafo hatee maaragtay kulanka hore real madrid ay kasoo badinaysay sanadkan markale liigaha waa laisku hayaa oo aad ayaa meeshaas tartan baa yaala oo aad baa loo tartamayaa mareykanka haddaan eegnana kooxdii oo leonel messy inter miami barbardhac hal gool iyo hal ayay waxay la gashay naadiga new york city inter miami haduu messy ka maqan xaalkeeda aad ayuu u liitaa oo tan iyo sidoo Messi dhaawac usoo gaaray lahaa haatanba Miami oo badisay waa wax maaragtaa la qleenin oo guuldarooyin ayaa isku raacraacaya marne barbardhacayaba ka bixi lahadaa naadiga inter miami oo uu sanadkan ku biiray ciyaaryahanka reer argentiin leonel messi bobo. horyaalka premier leaga kulan ayaa caawa laga ciyaari doonaa hal kulan oo kaliya ka jira waxaana ciyaari doonaan kooxaha eh, chelsea iyo fulham xale hal kulana ah laga ciyaara branford iyo nottenham wada ciyaareen ee galeen iyadoo nottenham neerose qaadatay caawa chelsea ayaa kulan ciyaari doonta fulham ayaan isla ciyaari doonaan kulankaas oo ka dhici doona garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta fulham ayaa maaragtay soo dhaweyn doonto chelsea caawo chelsea fulham ayay marti u tahay oo kulankaasi awey ayay ciyaareysaa kooxda bluis xaalkeeda aad ayuu maaragtay u liitaa inkastoo kulankii lasoo dhaafayba ayaa ay ka muuqatay inay soo noolaaneyso kadib markii brighton ka badisay kulankii karabow kaabka brighton ahayd koox adag chelsea lisdhahayo waa laga soo reebi doonaa tartanka karabow kaabka ayay isnooleysay oo ay brighton ka badisay maaragtay chelsea laakiin marka premier leaga la joogo chelsea inay badiso waa wax ku adag oo aad ayay ugu adag tahay sida maaragtay horyaalkan uu bilowday booska shan iyo tobanaad ee chelsea fadhisaa waxay ciyaartay lix kulan shan dhibcood bisa ka haysataa lixda kulan ee ciyaartay kaliya shan dhibcood ayay ka heshay shanta kulan u dambeeyeyna haddee kooxda chelsea badisayba lama sheegin hal kulan base horyaalka brimer leaga taniya markii uu bilowda hal kulan ee badisay halkaas kulanna waxay ka badisay kooxda lagu magacaabo luton town oo booska toban iyo kaga jirta brimer leaga oo xil ciyaareedkan uunbay kor usoo kacdo maaragtay hoos ee kasoo kacda kooxda lagu magacaabo luton town xili ciyaareedkana horyaalkan kusoo biirtay oo maaragtay heerka hoose ka imaaday jalsi marka halkaas kooxee ka badisa marka premier leaga la joogo buluga soo badisa marka ayaantaanba layskuma hayo waa la la-yahay caawase waa kulan adag ay la ciyaari doontaa kooxda lagu magacaabo fulham fulham booska labiy tobanaad ah hadeertaa fadhidaa sideed dhibcood ayayna leedahay chelsea iyana caawa hadday badiso sideed dhibcood ayay iskeeni doontaa horyaalka hadeertan chelsea waxaa looga hayaa sideed iyo maaragtay toban dhibcoodoo nadiif a ah looga hayaa laakiin aan dhahaya sideed iyo toban dhibcood ayay kooxda horyaal ku jirto haysataa jelsea shan dhibcood saddex iyo toban horyaalka looga hayaa haddii jelsea caawa badiso farqiga hogaanka horyaalka soo yareyn doontaaho toban dhibcood ayaa looga heen doonaa horyaalka haddii ay caawa badiso bluwis oo ay sideed tagto marka caawa kulankaas ayaa laga ciyaari doonaa horyaalka brimer leaga saaxiibada ayaan fursad u siinayaa bal kulankaas inay fikirkooda ka dhiibtaan iyo waxaa laga filaya caawa jelsia inay la imaado iyadoo ku ciyaari doonta garoonka naadiga fulham kulankan uu ka dhici doono saaxiibada wayna soo wici karaan sideetan ayay naga soo wici karaan ama sideetan iyo caawa chelsea maxaa laga filayaa maxayse ka keeni kartaa garoonka fulham ay ku ciyaarto ma laga yaabaa guushii labaad ee horyaalka brimer leaga inay caawa blues gaarto saaxiibada ayaana fursadooda siinaya waayahay aada u mahadsan tahay dhegeyste dhegeystaha xige qadka ku jira soo dhawo magacii meeshaad joogto ah, ismaaciil joogo saaraan haye ismaaciil kooxdee taageertaa kooxdee taageertaa jalsi jalsi jalsi haye jalsi waxaa xaalka jiqo ku yahay caawa bal ka waran rajadiina caawa guul u rajeynaya jalsi guul guul inay caawa badisaa rajeynaysaa ha ah, ikuku sooma laban oole yaa soo laabtay ikuku ikuku nkuku maya weli somalilan koley caawa kulankaana inuusan imaan karin baa la maleynayaa miimaan weli afar saac caawa afar saac martina waayo garoonka waxaa lagu ciyaari doonaa fulham marka dhibcaawa soo qaadeen qaadeenaa leedahay ah, e, waayahay aada umahadsan tahay saaxiibada dhegeystaha xigee qadka ku jira soo dhawow soo dhawow dhegeyst magacii meeshaad joogto magaygu waa daahir cabdulli nuur oo joogay degmada kaaraan haye caawa jalsiya ka waran xaalkeeda ma badin kartaa maxaa ka leedahaa kulankaas boliiska ahaa waa soo laabanaya insha allah waa soo laabanaya waana soo yareeyeynaa faqriga oo dowlaha oo lagu hayo aad iyo aad farqiga dhibcaha laligaha caawo haddaan taageerayaasha boliiska aad iyo aad caawa hadday kooxda aad saddexda dhibcood kasoo qaadatiin fulham hogaanka horyaalka waxaa aad usoo dhawaanaysiin oo toban dhibcood aan iliga Ah, toban dhib oo doocar rabaaba curyaal curyaalka sanadkan waa waa ogtahay inta aa ah, lacagta aa ku baxshay suuqa <laughs> waayahay marka xaalada sanadkan horyaalka inaan qaadnaa ba naga go-aanba ah, aaba naga go-aanba a marka waxaa u radeynayaa guulaa u radeynayaa waayahay aadaa umahadsan tahay sidaa fikirkaaga u dhiibatay dhegeystaha qadka ku jira soo dhawo halo waan ku maqalnaa soo dhawo dhegeysta waa dhawaa walaasha qaaliga magaceyga axmaan cabdullahi axmed taageeraha weyn ee kooxda kubadda cagta ee eh, liverpool waxaan idinka salaamayaa degmada xamarweyne waayahay caawa jalsiya bal maxaa ka leedahay waa tahay dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay soo dhawo haa waan ku maqalnaad soo halo waa lagu maqlaa magaci meeshaad joogto magacayga waa maxamed cabdi oo joogo degmada hilwa haye kooxdee taageertaa manchester united waayahay manchester united sanadkaa waxaa weeye horyaalka premier leaga booska tobanaad ee fadhisaa ah. waaya bal caawa jelse maxaa ka leedaha iyadana jelse waxaa urajeynayaa guuldaro guuldaro guuldaro waxaana urajeynayaa jelse iyo iisoo dhawaanaa leedahay ayo iisoo dhawaan waayahay aada amaadsan tahay sidaad barnaamijka qaybta kaga noqotay dhegeystaha xigaa soo dhawow waan ku maqalnaa magacii meeshaad joogto waa mahadsantaha walaashay salma degmada kaaraan haye salma kooxdee taageertaa brimer league aad iyo aad bluis booska shan iyo tobanaad ee ku jirta caawa guriga fulham lagu ciyaari doonaa bal kulankan maxaa ka leeda caawa rajadiina waa sidee waa maasanta walaashay caawada guriga fulham lagu ciyaara oo kooxdan ay ka dhisan magaalada ladaanka garoonka diris baan ahnay garoonka la yiraahdo carpentry cottage marka caawada waxaa rajeynaya maadaama arbacadii aa guul soo gaarin koobkan iyo kaabka lagu magacaabo ee la ibra kusoo badina maanta waxaa rajeynaya inkastoo hal gul aa gaarin aa sheegays waxaa rajeynaya inuu fulham maanta guushii labaad brimiligga gaari doono maadaama hadda shan dhibcood a ah haysan hal gool lagu leeyahay waxaa rajeynaya saddex iyo ibn ku badi doono macalinkan waxaa inuu sheex isku soxo maadaama uu karaga aad iyo aad oo ka ciyaarsiina number eightka insa ku fiicnaa rajeynaya kasaadhaya inso inuu ciyaarsiin doono xiddigan baalmar lagu haye aad iyo aad inuu ciyaarsiina rajeynaya maanta haddaa badin eh, waxaa yeelan doonaa umleena sideed dhibcood haye sideed aad tegi aad iyo aad sideed dhibcood ayaa la doonaa hogaankana waxyaa looga heli doona tababarkana una dagaalama mm. rajeena hay duur waca walaashe wacanoo wanaagsan ayaan ku leenahay sida wacan ee barnaamijka qaybta kaga noqotay waad ku mahadsan tahay weli barnaamijka ciyaaraha ayaad maqlaysaan saaxiibayaal caawa jalsiga guul ayaa ka go-an hadday badisana toban dhibcood ay tegi doontaa hogaankana waxaa maaragtay sideed dhibcood tegi doontaa caawa hadday badiso jalsia maadaama ay handeertaan shan dhibcood oo kaliya haysato hadday caawa badiso marka bluwis oo ay sideed dhibcood tagto horyaalka waxay noqon doontaa guusheedii labaad ee gaarto xil ciyaareedka labada kun saddex horyaalka premier leaga sidoo kalena toban dhibcood ayay u jirsan doonaan hogaanka horyaalka dhegeystaha qadka ku jira sodhow haye kooxdee taageertaa manchester united kaalinta waxay ku jirtaa tobanaad caawa marka chelsea hadday badiso sideed dhibcood ee tegaya manchester sagaal dhibcood maxaa ka leedaha caawa marka bluis caawa marka halaga badiyaa leedaha sees igu soo dhawaan Ah. aad iyo aad xili ciyaareedkan chelsea iyo manchester kooxaha u waaweyn ee horyaalka premier leaga ay aadka uga jiftay kamid yihiin ah. waay waayahay aadaa umahadsan tahay waxaa weeye taageerayaasha eh, manchester united caawa chelsea inay badiso ma rabaan oo chelsea hadeertaan haddii caawa badiso sideed dhibcood imaane manchester ay soo bursaneysaa halka manchester sagaal dhibcood ay haysato waa tahay bal dhegeystaha qadka ku jira markaan soo dhawow waa dhawahay beeqo waaye suuq alaakaalfaa waayahay kooxdee taageertaa premier league manchester city waxaa hogaamiyaasha horyaalka inkastoo toddobaadkan lalaga naxsaday ah, hay sanadkan balkawaram isleeda waa afreysan doontaan xal ciyaareedkii afraad oo xiriira qaadi kartiin wallaahi maila ahan premier leaga ma ahan horyaalada bundesliga iyo horyaalka haye horyaalka beeraleyda kale maaha leedahay waa ilaashan doonaa laakiin qaadis ma ii ma jirto haye bal caawa marka jelsia oo aad ka horeysaan toban iyo saddex dhibcood maxaa ka leeda caawa bluwis maxaa laga filayaa run ahaan eh, tartanka premier leaguea sidiisaba waxa waaye big team sidiis waaye aad iyo aad eh, marka chelsea si ay xiis ugu yeesho horyaalka galabta in cawada inay soo badisaari jiraa insha allah hahe waayahay aadaa ah, umahadsan tahay sidaad barnaamijka qeybta kaga noqotay chelsea caawa rajo waxay qabtaa ah inay guul gaaraan ama guul ama geeri ayay taagan yihiin oo caawa inay badiyaan ayaa ka go-an maadaama lix kulan ay ciyaareen keliya shan dhibcood ay ka haystaan taasina maaragtay waxaan la qaadan karin agtooda ka tahay oo lacagaan macquul ahayn oo kheyrul caadi ay suuqa geliyeen xidiga badan ay keensadeen haddana waxaa waaye booska shan iyo tobanaad ee fadhida marka waxaas wax ay qaadan karaan ma maahan reer jalsi caawo inay badiyaan bay soo dhawo soo dhawo soo dhawo waa ku maqalnaa waxaa jooga degmada gaaraan haye magacaaga magaci waa muscab waxaa waaye haye caawo jalsi haya haya caawa jalsiya maxaa ka leedahay caawa waxaa waaye horta yaa taageersamaa laakiin yaa la cajisan waa jalsi haye a ah, yaa taageersan dil caawa marka buluwis maxaa is leedahay maxaa laga filaya cajsan waa mugta xawa jalsi waa cawada insha allah maxaa laga filaya caawa marka wa caawa buluwis maxaa laga filayaa dhibcaha ma kasoo qaadan kartaa aad iyo aad waayahay aadaa mahadsan tahay saad fikirkaaga u dhiibatay dhegeystaha qad ku jira soo dhawo dhegeyst wacan oo wanaagsan ayaan ku leenahay oo gudagal barnaamijka caawa bluis maxaa laga filayaa waxaa taageeraha weyn ee jelsea caawa jelsea boqol kiiba boqol guuls guul weyn ayaa laga rabaa waajibna ayay ku tahay chelsea inuu guulaysato chelsea guuldarooyinkan ku dhacaya inaan wax u sababeen lahaa dhanka tababaraha oo inta badan marba ciyaartooy ku dheelo le abtoonsa aaminin la ciyaartooy bushinadooda ma marka qaar iska qabdaayo tababaraha caawa si weyn inuu inuu isku saxo uu guulaysto asiga dan ugu jirta caawa saanaana taageerayaasha aad aada iyo aad marka caawa rajo noocee isleedaha marka garoonka carfen cottage maka soo qaadan kartiin saddexda dhibcood caawa insha allah garoonka fulham saddexda dhibcood weliba si awood leyna kusoo qaata ayaan rajeynaya caawa inkastoo ciyaaraha jackson uu maqan yahay laakiin taas ay tahay insha allah caawa haddii ciyaartoy belmar iyo lakaaya madarij iyo starlin baroojo kale caawa toos uu aamiro macaanka warar toos oo fiican uu soo dheela afar jaafaca u dheelo mm-hmm. waxaan aaminsanahay ehm, inuu macaanka jarsiya uu badi doona aaminsanahay aad iyo aad waayahay aad ayaad umahadsantahay sidaad barnaamijka qeybta kaga noqotay oo taageerayaasha bluis caawa waxaa ka go-an inay kooxdu badiso isla markaana wadadii guulaha hadda ay kusoo laabtaan dhegeystaha qadka ku jira soo dhawow waa ku maqalnaa magacii meeshaad joogto magaceeda cabdinaasir degaan goboleha jooga haya caawa kulanka dhex doona chelsea fulham maxaa ka leedaha caawa bluis dhibcaha ma soo qaadan doontaa caawa chelsea waa la fulham koox adag oo ay ah in afar gool gool soo dhif haye kooxdee taageerta adiga liverpool haahey ah, waayahay aada ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaasina wuxuu kamid yahay dhegeystayaasha fikirkooda dhiibanaya barnaamijka ciyaaraha ayaadna weli dhegeysanaysaan saaxiibayaal και μια στρέλα φουλή Φωτιά την παραμάζει, μια πατέρα ακούσει, όμνη πεσουσί waa tahay dhageystaha markaan qadka ku jira soo dhawow waa ku maqalnaa magacii meeshaad joogto haye caawa kulanka jelsiya maxaa ka leedahay aad iyo aad jelsiya caawa dee shacabka saxdanaa guuleyseen shacabka qaladana guuldareyseen sax waayahay mm, aada iyo aad waayahay aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystahaasina caawa bulwis waxaa weeye guul ayaa ka go-an inay badiyaan ayay doonayaan oo waddada guulaha soo laabtaan maadaama toddobaadkii lasoo dhaafay kulankii ay la ciyaareen brighton ay brighton garaaceen brighton waxay kamid tahay kooxaha horyaalka premier league ugu adag maadaama brighton ay garaaceen chelsea waxaa laisleeyahay naf ayay soo yeelanayaanoo kulankaana waa macquul waayna ka go-an tahayba in bluwis ay kulankaani caawa badiyaan haddaan markaan eegno juda billingham iyo dhankaasi kooxa real madrid billingham ayaa waxa uu berbereeyay rikoor ka gooldhalinta ee uu dhigay horey uu dhigay maaragtay christiano ronaldo markii uu shabaqa toos usoo taabsiiyey kooxdiisa real madrid-na uu guul gaarsiiyey kulankii horyaalka la laliigaha ay la ciyaarayeen amaba ciyaarayeen kooxda real madrid toddobaadkani ciyaaryahanka lagu magacaabo juda biligham ayaa tan iyo markii kusoo biiray kooxda real madrid waxa uu dhigayaa barigoor after rikoor mar walbo ciyaaro shabaqa ayuu soo taabanayaa jude blingham oo sanadkani aad ayuu maaragta ugu wacdareynayaa kooxdiisa reaal madrid waa tahay dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha ayaad dhegaysanaysaan markaana haddii aan eegno horyaalka brimer liaga caawa waxaa laga ciyaari doonaa hal kulan kaasoo dhex mari doona kooxaha chelsea iyo fulham kulankan ayaa caawa wuxuu soo geli doonaa tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta chelsea xaaladda ayaa ku xun lix kulan oo horyaalka brimer liaga ciyaartay keliya shan dhibcood ayay haysataa booska shan iyo tobanaadna waa ay ku jirtaa jalsiya soo u bilowday xilli ciyaareedkani xaalkeeda aad ayuu xun yahay lixdii kulan ciyaartan shan dhibcood ayay ka haysataa shanta kulan u dambeeyay ciyaartayna saddex kamida waa laga badiyey hal kulan oo kaliya badisay iyadoo sidoo kale kooxdaani hal kulan ay barbardhac gashay bluwis booska shan iyo tobanaad ee brimer leaga ayaa fadhidaa fulham ee caawa isla ciyaari doonaana waxay ku jirtaa booska labayo tobanaad ee horyaalka brimer leaga fulham sideed dhibcood ayay haysataa jalsa haddee caawa badiso sideed dhibcood ayay tegi doontaa horeyna way u socon kartaa oo haatan horyaalka brimer leaga kooxda kaalinta koowaad ku jirta waa manchester city sideed iyo toban dhibcood ayay hogaanka ku maaragta ku haysataa naadiga city jalsi marka haddii caawa badiso waxay tegi doontaa sideed dhibcood hogaankana kaliya toban dhibcood ayaa looga heli doonaa caawa kulankan bluis marka bareeshar aad u xoogan saaran oo inay badiso ku khasban tahay haddee badi weysana koley sidii looga bartay iyo xaaladihii ayaantan haystayna inay kusii jirto waa wax ayana iska macquula tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea marushia bujatino ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda kooxdiisa u caawa kala hortegi doono naadiga fulham oo ay ku booqanayaan garoonkeeda caawa chelsea marti weeyaan oo garoonka waxay ku ciyaari doontaa naadiga fulham kulankaasi waa awey hadda chelsea waa kooxda xidigaha ugu badan ee dhaawaca kaga maqan yihiin horyaalka brimer leaga ciyaaryahanka la yiraahdo armanda broja ayaa caawa la filaya inuu dib usoo laabto oo safka kooxda kusoo bilowdo maadaama uu ganaax kooxda kaga maqan yahay ee eh, weeraryahankeeda nicholas jackson kaas oo ahaa midka kaliya goolasha haatan chelsea ay ka sugayso chelsea daafacyadeedii xidigaheedii inta ugu badan dhaawac ayay ku maqan yihiin oo xitaa caawa maalo goosta ma ciyaari doono oo qaatay kulankii hore tababara bujatino ayaana xaalada kooxda chelsea waxay tahayba xaalad aada u adag tababarahan ayaana caawa waxaa la filayaaba ciyaaryahanka lagu magacaabo maako kurella timaweynaha inuu dib kooxda ugu waco islamarkaana uu safka kusoo daro amaba caawa oo kusoo bilaawdo kulankan caawa waxaa diyaar u ah goolhayaha lagu magacaabo sanjoyce ayaa la filayaa in lagu soo bilaabo caawa goolka iyadoo bederfigna uu sidoo kale joogo isagana goolhayaha labaad ee kooxda chelsia daafacyada bluis caawa waxaa u diyaara axel desasi diego silva colwill marco corella iyo madson oo lagu daray weliba ciyaaryahanka la yirahdo george broken qadka dhexa waxaa joogaa mabal filaya ah caawa inay kusoo bilowdaan amaba ciyaaraan xidigaha esa fernandes moses kasaido kalager iyo xidig lagu magacaabo lesley okujugwo iyo weliba tukuwameka kooxda chelsea markaan waxaa waaya magacyo oo marka la maqlo laga yaabay ayaa kooxda jooga oo xagaagan suuqii ay kooxda gashay magacyadii ay soo iibsatay waxaa kamid a ah xidigaha okujugwa iyo weliba jugwameka caawana kulankan inay qeyb ka qaataan ayaa la filayaa weerarka waxaa jooga raxiim starlin meeqaala mudriig iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo armaanda broja oo la filay inuu caawa dib usoo laabto colo balmer iyo weliba matuweke chelsea marka caawo waxaa waajib ku noqonaysa amaba ay xooga saari doonaan inay saddexda dhibcood kasoo qaataan garoonka fulham bal waxaa markaas soo dhaweynayaa cabdulaahi bootaan xidig kulanka chelsea cabdulaahi waran caawa bluis maxaa laga filayaa kooxda kubadda cagta jelsia kooxda jelsia caawa rajo waxay qabaan inay badiyaan maadaama kulanka u dambeeya haatan ee karabow kaabkay ciyaarayeen ee soo garaacday naadiga brighton waliba saddex dhibcood oo nadiif ee ah kasoo qaadatay jelsia caawa waxaa rajo yeelayso in kulankii toddobaadkii hore ee ciyaartay karabow kaabka inay garaacday islamarkaana tartanka ay ka saartay kooxda brighton oo ah koox booska lixaad horyaalka brimer leaga ka jirto brightonna waxay kamid tahay kooxaha ugu adag brimer leaga horyaalka marka la joogo in ee brighton saddex dhibcood kasoo qaadatay ayaa waxay rajo gelinaysaa in chelsea kulankan ay badin karto bal cabdulaahi soo dhawo caawa bluwis rajana wacee ayay qabtaa waa mahadsantaha luuley haddii kulanka brmer leaga caawa jiray ee chelsea iyo fulham aan fiirino chelsea rajadeeda horta aaday u fiican tahay marka loo fiiriyo kulamadii ugu dambeeyey haasatan kulamada ay ciyaartay xiliga habeenka xiliga dambe ah chelsea waxaa leeyahay marka la geeyo afar saac oo habeenimo kulamadeeda wayba soo badisaabchelsea <laughs> <laughs> waxaa laga rabaa mm-hmm. inay badiso maalin muricio bujitino macalin brimier leaga aada u yaqaana wax badanna ka fahamsan walow chelsea laleeyahay dhibaatada ugu badanoo haystaa waxay tahay cadaadiska suuqa lacagihii ay ku qarash kareeyeen leeyahay inay tahay lacaha suuqa inay geliyeen mm-hmm. lacagtii ugu badnayd oo koox la geliyo sanadkan eh, haddana saasay tahan adigu ay joogto heerarka ugu hooseeya mm-hmm. mana laga filayn boliis inay xilligan intaa gaari karto mm-hmm. lacagihii ay gelisay iyo halka ay joogto waxa isu dhigma ma aha eh, jalsi ku qasbantaha caawi inay badiso eh, haddii jalsi ay sidaan kusii socoto lixda kulan ama afarta kulan oo soo socotana jalsi loogama baran maamulkeed inay sii haystaan macalinka sidaan oo kale naadiga ha ay oo qeybaha dambe gaara waxaan u malaynaa waqtiga ugu dambeysa chelsea in heerkaanoo kala gaarto mm-hmm. marka bucetino eh, waxaa laga filayaa caawa oo laga rabaa in uu markaas kulankan guul ka keeno dhanka fulham haddii aan fiirinana luley waxaan la yeelsan karin fulham inay tahay mid kamid a ah naadiyaasha kuwooda ku adkeyska marka la yirahdo kulamadan oo kale ku adkeyska mm. weliba waxaa jooga xidigo ay kamid yihiin ciyaaryahankii booska golkiibarka uga ciyaari jira arsenaal fernando leno wiilka maaragtay murqaha weyn torore torore caawa in celis badan u baahan yahay taroorsidii soo marsanawilliamna <laughs> wuu jiraa sidoo kale fulham wuu joogaa ah, meeshaas marka caawa horta ciyaaraa ka jirto ciyaar adagaa taalo jelse laakiin si walba oo ay u wajahda naadi kasta waxay ku qasban tahay inay badiso argentiinana naftarkiisa ma xamili karo in intaan ka badan ay eh, saxaafadda kusii dheganaato oo waxaa laleeyahay eh, naadiga maadaama uh, la qarashgareeyey macalinku uusan ahayn macalinka cusub bermerliga maxay tahay dhibaatada jirto dhibaatada jirtaa maxay tahay falanqayaasha qaar waxay qabaan luu in chelsea eh, aysan markaan u baahnayn inay guulaysatay u baahan tahay in naadiga ay dhisto kubaddeeda horta marka hore mhm. eh, inay isla qabsadaan oo kubad qurux badan ay soo bandhigaan natiijadu barbale ma lahan waa iska badiyaa eh, adoo fiicana lagaa badin karaa maasiti aan ognahay awoodda markaan haddan marka la fiiriyo sanadihii u dambeeyey mm. premier leaga ama kubadda cagta bay ku Ah, oh, guusha marka waxaa laleeyahay wax culeys kama taagna oo garoonka loo soo galaa guli guurdaro laakiin waa in la helaa naadi dhisan niyad leh mm. layn ab lagu tashan karo magacyada jelsiya oo la isu keenkeenayna iyaguna qayba ka yihiin dhibaatada <laughs> maduuka jakawiika mhm. <laughs> xidiga waxaa leeyahay oo eh. ay adagtahay magacyadooda ee meeshaan laisugu keenay saasay tahay inkaarta hadana jirtaa waxay tahay caawa oo cabsida gelinaysa chelsea inuu jacksonkii haddana uu dhaawacan yahayoo oh, ka maqan yahay ganaaxuu ka maqan yahay jackson mm. weeraryahankii kooxda oo xagaagan lagu soo diray aad iyo aad waana dadka ugu firfircoon marka la fiiriyo afka hore chelsea xidigaha hadda oh, uga ciyaara marka dhibaatadaasna iyadana caawa way jirtaa mm-hmm. laakiin nasiib wacanaan le chelsea caawa waxaa u rajeynaa inay kulankaasi guul kusoo gabagabayso bal caawa ka wara dhanka gooldhalinta marka la dhaho maadaama uu ka maqan yahay weeraryahankooda jackson mm-hmm. oo xagaagan rajeynaya in maarata kooxda u dhabar ka saarto uh-huh. uu ka maqnaan doona caawa mm-hmm. booskiisa armaada broja geli doona broja caawa misleeda wuu buuxin karaa booska oo maaragtay jackson wuu buuxin karaa marka starlin laga helo shaqada looga baahnaa starlin problemka ugu weyn haystaa waxay tahay gooldhalintiisuna ma fiicna kubadihiisuna inta badan waxay ku dhammaadaan meelaha sideed iyo tobanka ah soo socdo ha aada u liitaa xidiga marku saasoo kale yahay mm-hmm oo garabka iyo qeybihii uu loogu talagalay dhan uu kasoo xaroodo wuxuu ku fiican yahay inuu la shaqeeya saaxiibadiisa afka hore bukiska ku jira mm. kubadda inuu ku caawiyo si goolol loo helo laakiin eh, kubaddaadu inay mar walba soo socoto haddana ay dhex ku dhammaato natiija la-aan dhibaato waay marka eh, weeraryahankan caawa gool uu dhalin karaa haddii starlin shaqadii loogu talagalay uu qabto markaas mhm. waayahay cabdulaahi aada mahadsantahay marka kulankan caawa kolay wuxuu soo geli doonaa tobanka habeenimo ama afar saac xiliga geeska afrika wuxuuna ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarto naadiga fulham ee craven cottage caawa chelsia marti ayaa halkaas u tahay boqolkiiba afartan la saadaalinayaa in bluwis ay badin karto halka lix oo fulham oo gurigeeda joogta la leeyahay way badin kartaa waa tahay dhegeystayaal guud intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha kayan inaad kala socoteen ee kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo